bismi illaahi araxmaani iraxiim casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda laba boqol iyo toddobaatan iyo labaad oo suuratulbaqara ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayadihii ugu dambeeyey sadaqada kayfiyada loo bixinaayo haddii ay tahay mid farala iyo hadday tahay mid oo sunno ah haddii ay tahay sadaqada sunnada ilaahay wuxuuna soo dhahay subxaanahu watacaala haddii aada muujisaan sadaqooyinka oo sadaqada iyadoo sunna a ayadoo lagu jeedo aada bixisid waa iska wanaag oo waa khayr ow dhah ilaahay hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi haddii aada qarisaan ow dha ilaahay oo dadka fuqarada aada siisaan si waxaa weeye dad markaasi aysan ku arkaynin oo aan jahri ahaynin aada u bixisaan fuqaradana aada siisiin taasaa idin khayr badan ow ilaahay inaad muujisaan horasa casharkeenna ayaan u waga soo warannay hadday faral tahay iyo haddii ay sunno tahay alla waa asturayaa hawdha ilaahay sayi-aadkiina wax kamida oo sadaqada ayaa lagu asturayaa ilaahayna waxaad camal falaysaan caalim ayuu ku yahow dhah ilaahay wa watacaala shay ilaahay ka kaqka qarsoonna ma jiro ayadda haddaynu meeshaan ka gelayno casharkeenna horena way ku jirtay hase yeeshee xoogaa ayaanu maaragtay dibnaryo kaleentood aynu ku samaynaynaa waxaa horey aan ugaga warranay aayaddaanu inay soo degtay rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markii uu reebay in wax lagu sadaqaysto qolooyinka mushrikiinta iyo kuwa yahuuddaaba cadaadiskaasna rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u saaray inay soo islaamaan ayaa waxaa soo degay aayadda tan ayaa soo degtay ilaahay marka rasuulkiisa waxau ku dhahay laysa calayka korkaaga ma ahan oo dhahay ilaahay sayidka maxamedka ahow hudaahum dadka hanuunkooda korkaaga ma ahan dadka inay islaamka galaan shay adiga lagaa doonaayo ma ahan buu dhahay ilaahay subxaanahu wa tacaala oo alla subxaanahu wa tacaala waxa uu ka wadaa ilaahay kuguma kallifin inaad hanuun dadka aada ku abuurto bal ilaahay wuxuu kugu kallifay sharciga alla inaad gaadsiiso hadda waxa weeye rasuulka calayhi salaatu salaam marna ilaahay waad hanuuninaysaa ayuu dhahay marna allah waxau dhahay weli kulli qoomin haadin qoom la arka waxaa u sugnaaday mid hanuuniya oo waxa weeye hanuunsa ayaa u sugnaaday hase yeeshee waxay noqonaysaa mid muballiqa oo waxa weeye kashiya dariiqa xaqa ayaa laga wadaa sidaas ayaanu horay usoo marnay marka haddee hanuunkan rasuulka calayhi salaatu salaam midka loo sugaayo waa hidaayo oo bimacna dalaalo ah tasna waxaa weeye ambiyadu mukallafay ku yihiin iyo culimmaduba oo markaasi iyaguna warasatul ambiyaa'i ah waxa weeye mukallafay ku yihiin midaan rasuulka calayhi salaatu salaam laga reebaayone waxaa weeye iisaalu lkhayri lilqalbi qalbiga khayr in la gaarsiiyo oo hanuun lagu abuuro ilaahay axadow ku kallifay taas ma jirto waa tii ilaahay rasuulkiisa uu dhahay innaka laa tahdii man axbabta walaakina allaha yahdii man yashaa nebi maxamedow ma hanuuninaysid qofka aad jecesiid allase qofkoo doona isaga ayaa hanuuninaya wararkii markaasi arrintaas ku sugnayna waynu soo marnay marka alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala laysa calayka korkaaga ma ahan hudaahum hanuunkooda korkaaga ma ahan inay hanuunaan waxba kaama saarhow dhah ilaahay hase yeeshee ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala walaakin allaha alle yahdii waa hanuuninayaa man yashaau ruux oo doono hidaayadiisa walaakin allaha allow dhah ilaahay subxaanahu watacaala yahdii waa hanuuninayaa man yashaau ruux ou doonaayo hidaayadiisa oo inuu islaamka galo ayaa alla uu ku hanuunayaa qofkii ilaahay khayr la doonaayo ilaahay wuxuu ku hanuunayaa inuu islaamka galo oo uu ku camal falo wamaa tunfiquu wixii aada bixisaan u ilaahay oo min khayrin khayr ah maalkii la bixiyo ha yaraada hase badnaadee wamaa tunfiquu waxa aada bixisaan ow dha ilaahay dadkiina wax sadaqaysanaya oo min khayrin khayr ahow dha ilaahay fali anfusikum nafyaalkiina u ilaahay oo shaygaa fayadiisa naftiina ayaa helaysa qofku wax alaala wuxuu oo bixiyo oo sadaqa ah nafcigu ka yimaada isaga ayay kusoo noqonaysaa nafcigaasi isagay kusoo noqonayaa naftiisa ayaa helaysa u dhahay alle wamaa tunfiquuna u dha ilaahay ma bixinaysaan shay ila ibtiqaa'a wajilaahi ilaahay rumihiisa dalabkiisa mooye oo shay haddaad bixinaysaan waa inaad ilaahay daraaddiisa aada u bixisaan ilaahay qeyrkiisa inaad u bixisaan ma ahan acraabi dunya adduunyo markaasi wax kastoo xaadiraayo oo ka imaanayo oo markaasi qaral adduunyo dan adduunyaha inaad u bixisaan ma aha weeye wa haddii la bixinaayo waa inaad u bixisaanoo dha ilaahay ilaahay daraadiisa hadda waxa weeye wamaa tunfiquuna ila ibtigaaya fillaah waxa weeye waa khabar oo bimacna nahi ah weeye ma bixinaysaanoo dha ilaahay shay ha yaraada hase badnaadee ila ibtigaaya filaahi ilaahay rimihiisa dalabkiisa mooyaane adinkoo rilaha ilaahay ku raadinaayo mooyaane si kale uma bixinaysaanad ilaahay wamaa tunfiquu waxaad bixisaanad ilaahay oo min khayrin khayr ah ha yaraada haka badnaadee yuwafa ilaykum waa laydin eesinaayo jasiisow ilaahay wamaa tunfiquu wixi aad bixisaanow ilaahay oo min khayrin khayr ah yuwafa ilaykum waa laydin eesinayaa jasiisow ilaahay wal xaal antum idinkana laa tudlamuuna aan laydinka nuqsaaninayn laydinka nuqsaanin maayo oo saygu xasanaadkiisu laydinka nuqsaanin maayo bal ilaahay subxaanau watacaala fadligiisa ayaa uu ku ziyaadinayaa maxaa yeele sadaqadu waa ay ziyaadaysaa min casharatin ilaa sabcimiatin ilaa alcaasin kasiiratin weeye ilaa maa laa nihaayo marka alla uu leedahay wixii aad bixisaan oo khayr ood ilaahay sababiisa jasiisa waa laydin oofinaya ayagona hal laydinka nuqsaanin maayo lilfuqaraa'i waxaa meeshaa markaasi ay noqonaysaa jaarimasiirkaanu khabar weyn tadiisa iyo maxduudkeeda horanayaan usoo marnay hadda sadaqaan la bixiyo ila ilaahay subxaana watacaala liwasilaahina loo bixiyo sadaqada marka dadka ku haboon ayaa ilaahay nooga warramayaa lilfuqaraa iyo dha ilaahay asadaqaatu isoo qadiro sadaqooyinki sadaqadii la bixinayo dha ilaahay lilfuqaraa'i fuqarada ayay usugnaatay dha ilaahay fuqarada waa hadda ilaahay sii sifaynayaa alladiina fuqaradaasoo wax la firow dha ilaahay fii sabiililaahi dha jidkiisa lagu firay alladiina fuqaradaaso ayuu dha ilaahay wax la firay fii sabiililaahi ilaahay jidkiisa lagu firay kuwa waxa weeye naftooda ku xabisay jihaadka iyo ilaahay daacadiisa waxaanu horey soo marnay ahlu sufa inay kusoo degtay oo afar boqoloo nin oo muhaajiriin ahaayeen u diyaargaroobeen qur-aanka barashadiisa iyo inay saraayada nabiga calayhi salaatu salaam micgooda ay baxaan ah raiiskoodu wuxuu ahay cabdiraxmaan ibn cabdiraxmaan ibna sakhrin saxaabiga la yidhaahdo ee abu hurayra loo yaqaano raggaas ayaa aayaddaanu kusoo soo degtay yeeshee alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhuusaad weeye dad kasta oo waxa weeye awsaaftooda ku sifooda ayaa sadaqooyinka la siinayaa saan horay uga soo warranay casharkeenu horena waxa weeye dadka fuqarada ah oo waxa weeye dadka xer cilmiga iyo dadkaas eh, maaragtay eh, diinta ilaahay u go-go-ay oon ayagu fuqarada ahan wax haysanin oo ka fuqiyoonay adduunyada in wax la siiyo ayaa loo baahan yahay markaasuu dha ilaahay sadaqada fuqaradaas ayay u la siinaw dha oo ku haboon ah, hadde haddii waxa weeye sadaqadu ay sadaqo oo farada ay tahay waaba haddee ayaddu calaa daahiriha ah weeye hadday sadaqo oo kaleentooo tadawac ay tahane ayaga ayaa mustaxab isi ahaa laga wadaa maxaa yeele sadaqada oo tadhawa ahu oo aan faralka haynin waxa weeye kaafir iyo muslim iyo qani iyo maaragtay faqiir intaba waa in la siiya way banaanta fuqaradaasaa marka ilaahay sifaynaya ilaan sawnasuulka aayaddaa wuxuu ahay asxaabu sifar raggi ahaaye markaasuu dha ilaahay fuqaradaasoo laa yastabiicuuna aynan karaynin larban safar aanan karaynin fil ardi dhulka dhexdiisa ay ku safraan laa yastabiicuuna kari maayaanow ilaahay larban safarowdha ilaahay oo fil arli dhulka dhexdiisa lagu safro arladan ilaahay inay ku safraan oo shaqo ay raadsadaan ma awoodaan weeye awood la-aantaanna ma ahan inay markaasi tabaryar yihiine waxaa loola jeedaa mashquul ayay ka yihiinoo ilaahay diintiisa iyo jihaadki iyo daacadii alleh ayay ku mashquulsan yihiin waxyaabo badanoo mujtamaca markaasi nafcu leh ayay maaragtay ku mashquulsan yihiin saasaa loola jeeda haaley marka kari maayaanay ilaahay safar oo ay arada ku safraan waa waafi lishulihim ana biljihaadi jihaad ayuu uga mashquulsan yihiin alla markaa wuxuu dhahay nimankaanu sida ay u sharaf badan yihiin yaxsabahum ama yaxsibuhum wuxuu u malaynayaa aljaahili midka jaahilka ahow dha ilaahay oo xawalkooda ka jaahila aqniyaaa kuwa kanaabiin inii yaxsabahum wuxuu u malaynayaa aljaahilu midka xaalkooda ka jaahila jaahilkan waxaa laga wadaa xaalkooda inaan war ahayn wey si dadkii axraabta ayuu madiine imaan jiray oo la yaabi jireen nimankan salaada xataa markii loo istaago joogooday ka dhici jireen baa layidhi baahi daraadeeda markaasay nimanka axraabta waxay dhihi jireen inahum la majaaniin nimankaan waa waalan yihin dhihi jireen rasuulkeena alayhi salaatu salaam markii salaada uu ka baxo inuu kusoo gadoomo ayuu wuxuu dhihi jiray haddaad ogtihiin maa lakum cinda allaahi ilaahay agtiisa waxaad aad ku leedihiin lasdadtum faaqatan dhibaataad sii siyaasa marka waxaa qof kasta oo waxa weeye ilaahay subxaana watacaala daacadiisa ku dhibtooda barashada diinta islaamka iyo dacwada islaamka fidinteeda iyo jihaad fii sabiilillahi lahi kelimatillaahi qof kasta oo ku dhibtooda inay wax weyn ilaahay agtiisa uu kuleeyahay ayuu ogaanayaa maxaa yeele nimankii asxaabu sufa oo baahi daraaddeeda sabti salaada ka dhacay rasuulka calayhi salaatusalaam waxau sii dhahay haddii aad ogtihiin ilaahay agtiisa waxaad ku leedihiin waxaad sii badka laheedan baahi ayaa sii basalheeda balufaysa arrintaas qofka haddii waxa weeye qof mu'min oo imaanla uu yahay haddana oh, waxa weeye uu ku sabraayo qadarka waqalaha ilaahay meesha maqaamkiisa uu gaaraayo bal ufayso marka haddii waxa weeye daacada ilaahay aad ku sabarto diinta nashrinteeda aad ku sabarto barashadeeda aad ku sabarto baahi iyo rafaad iyo dhibaata oh, ay kuu qabsadaan waxa ay kaa soo gaaraan waxaad ogaanaysaa inaad meesha ilaahay agtiisa aad ka jeesto meel aad iyo aada u sarayso weyn ay tahay marka alla wuxuu dhahay midka xaalkooda ka jaahilka ah wuxuu u malaynayaa agniyaaa kuwa kanaadiina inay yihiin dad xoola leh waxaana loogu malaynayaa min atacafufi way ilaahay min abi tacafufi dhowrsanaanta daraaddeeda way ka dhaysan yihiin su-aasha bal su-aaloo dhanba kama dhacaysa weeye aseyeeshe ilahi wuxuu yihi tacrifhum waad garanaysaa ayuha almukhaadabow bisiimahum calaamadadaad ku garanaysaa calaamo oo waxaa weeye tawaaluca ah ayaa ka muuqata asarujuudiyaa ka muuqda dhibaato ayaa ka muuqata maxaa yeele qofka aan waxaysanin xaaladiisa markii la eego waa la garanayaa laa yas'aluuna annaasa dadka su-aalan maayaan ow ilaahi laa yas'aluuna annaasa dadka su-aalan maayaan oo waxa weeye dadka shay weydiisa maayaan ilxaasun ow ilaahay ku su-aal dheerayn fayadxafuuna ilxaasan weeye su-aal markaasi dheer ay ku su-aalaan weeye macnuhu waxay noqonaysaa aayadda ay yidhahdeen culammadu laa su-aala lahum aslan wax su aala kama dhacaysa weye wax la yidhaha ilxaaf marka ma jiro su-aalo dhamaan marka dhaceyni rabbi subxaana watacala ay kalsoon yihiin marka dadka noocaasa in wax la siiyo ayagaa ku haboon sida aanu kusoo marnay casharkeena hore wamaa tunfiquu waxa aad bixisaan ow ilaahay oo min khayrin khayr ah wax aad bixisaan oo khayr ow ah ilaahay ha badnaado ha yaraado wamaa tunfiqu waxa aad bixisaan ow dhahay alle oo min khayrin khayr ah fa in allaha alle bihi kaas caliimun alay ku cilmila weeye ilahay caani buu ku yahay qof walbana waxa weye wixii oo bixiyo dar alle qofku wax u bixiyaa ha yaraada haka badnaadaane wacdi wanaagsan ayaa ugu sugan qofkii dar alle ah wax u bixinayne sidii munaafiqiinta hooya iyo sumco wax bixinaayene waciid baa ugu sugan qofkii xoolo xalaala oo dayiba la baxa waxa weeye wacdi wanaagsan ayaa ugu sugan xaaraam kii bixiyana sidaas oo kale intadiy waciid baa ugu sugan isaga aladiina kuwa yunfiquuna bixinaayow dha ilaahay amaalahum maalyaalkooda bileyla habeenkii bixinaayo iyo wa nahaari maalintii siran si sira u bixinaayo iyo wa calaaniyatan si muuqata falahum waxaa u sugnaadow dha ilaahay ajruhum ajirkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsina calayhim korkooda ahaa mayso idaa khaafa naasu yowma alqiyaamati dadku maalinta qiyaama marka ay kuufayaan walaa humana ahaanayaan yaxzanuuna kuwa tiiraanyadow dha ilaahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno intaanan macnaheeda u gelin waxaasay nusuulkoodu ahayo kusoo degtay saxaabiga jaliilka heliya abubakar asidiiq weye sayidina abubakr asidiiq ayay kusoo degta degtaa ley maxaa yeele sayid abubakar wuxuu bixiyaa layidhi afartan kun oo diinaar ayuu bixiyaa layidhi waana uu ku bixiya qafyada la yidhaha qafyatu tabuuka ayuu ku bixiyaa layidhi amase tabuuka ma ahayne waxa weeye mar kalentood oo caadiya ayuu bixiyey sidaasaana loo badan yahay wejah waa la yidhi afartan kun oo diinaaro lacagta dahabka wax sahlan maaha imaankiisu aad iyo aad ayuu wen yahay toban kun waxuu bixiyaa la yidhi habeenkii u bixiyey toban kunna maalin ayuu bixiyey toban kun si sir ah ayuu ku bixiyey toban kunna si muuqatou ku bixiyaa layidhi waxaa kaloo la sheegay sayidina cali ibnu abi daalib karamallahu wajah ayuu kusoo degtay asagu sayid cali xoola ma lahayni ase yeeshay inta haysto ayuu la baxaayey sababtoo ah sadaqadu waxaa weeye ninka xoola badan iyo ninka xoola yarba waa laga doonayaa sida ali waxau haystaa layidhi afar dirhamo haystaa layidhi afar shilin wax kale xataa ma uusan milkinaa layidhi markaasuu dirham wuxuu sadaqaystay habeen dirham maalinuu sadaqaystay dirham se si sir ah si ah ayuu kula baxay dirhamna si calaaniyaaho loo jeedo ayuu kula baxay afaysa markii saa la yidhahdo alcibratu bicumuumi lafri laa bikhusuusi sabab qaacidada eheed ayaa imaanaysa adan waa iska caan qolada ha kusoo degto muraadku waxaa weeye in la caddeeyo ajru lmunfiq calaa hada alwajh qofka waxa weeye wax bixinaayo oo wejka kan wax ku bixinaayo ajirka uu leeyahy in la cadeeyo weeye falaa khusuusiyata liabi bakar bidalika sayid abubakar arrintaasu khaas kuma ahan iyo walaal licaliyin sayid cali qof kasta oo muslima oo waxa weeye iimaan leh ayaa loo baahan yahay xoolihiisa sidaas inuu u bixiyo si waxa weeye wacdiga ilaahay oo u helo ayaa la doonayaa marka waxaa la rabaa dadkeena muslimiintaa ninkii xoolale iyo ninkii dhexdhexaada iyo ninkii faqiiraba qof walba calaa xasabi xaalihi inuu wax u sadaqaysto ayaa la doonayaa sadaqadu sidaasay cajiib ay u tahay alladiina kuwa ayuu dha ilaahi subxaana watacaala yunfiquuna bixinaaya amwaalahum maalyaalkooda bileyli habeenkii bixinaaya iyo wanahaari maalintii sirana u dha ilaahay si sir ah oo qarsoodiya u bixinaayo qarsoodiyu waxa weeye ayagaan cidi arkaynin rabbi mooyaane iyo wcalaaniyatan si daahir oo muuqata falahum waxaa u sugnaaday ilaahay ajruhum ajirkooda cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun cabsina aluum korkooda ahaan mayso walaa humana ahaanayaano dha ilaahay yaxsanu kuwa fiiraayood maalinta qiyaamo khawfka dhacaaya oo waxaa dhacaya fasacul akbaraa dhacaaya dadka ahlu sadaqada ah khawfka iyo fasaca maalinta qiyaamo ilaahay inuu ka korinaayo alla u yageehaya adduunyada markay ka tagaanne inay wixii ay ka tageen iyo wixii ka tegey aysan ka murgeynin ayaa ilaahay nooga warramaya subxaana watacaala heerkaasna marka waxaa gaarsiiyey sadaqada ayaa gaarsiiyey fadlu sadaqa wey sadaqada fadligeeda ayaa sidaas ay ku gaareen alla wuxuu yihi subxaana watacaala markii ilaahay nooga soo warramay infaaq fii sabiilillah xoolo xalaala oo la bixiyo oo ilaahay wadadiisa lagu bixiyo faa faa'iidaha iska leedahay dhowr aayadood oo casharadeen hadda aynu kusoo dhex jirnay ah ilaahay uu noo soo sheegay waxa alla uu ka warramayaa dadka oo ribada ku mucaamaloonaya qiyaamo markaasi foolxumada ay la kulmaayaan iyo xaaladooda sida ay u liidato ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga warramayaa alla wuxuu yidhi subxaanahu watacaala alladiina kuwa ya'kuluuna cunaaya arribaa ribada cunaaya macnaha waxa weeye ribaday qaadanayaan ribaadu ribadu waxa weeye aziyaada fi lmucaamala mucaamalada oo ziyaado lagu raadiyo weeye nuquudda hadday tahay lacagti waxyaabihii madcuumaadka ay la cunaaye qadarka ama ajalsha waxaa weeye markaasi la kala badiyo oo markaasi ziyaado wax lagu ziyaadiyo shaygu shay ka badan markaasi waxa weeye lagu dalbo alladiina kuwa ayuu yidhi ilaahay ya'kuluuna ribaa ribada cunaaya hadda macnaha waxaa laga wadaa ya'kuduunahu qaadanayo wey ee hadda waxa weeye cunidu shardi maahan ba la yidhi tanaawul oo mudlaqa ayaa loola jeedaa dhammaantiisa way ku mucaamaloonayaan ribada weeye hadday tahay nuquud iyo hadday tahay madcuumaad waxyaabihii ribay waaye weeye markaasi waxa weeye xagga qadarka waxaa laga wadaa qadarka ribada la yidhaha ribalfadli oo markaasi shaygii isagoo kala badan laysku gado dirham ma laba dirham lagu gado dahab laba laba diinaar hal dinaar lagu gado hal dollar laba lagu gado shilin soomaali shilin shilin la dheeraysiiyo saas oo kale weeye xaaraam weeye markaasi shay mutaxawil jinsi ah ee jinsigiisa uu midaysan yahay waxa weeye in markaasi isagoo tafaadul kala ah in laysku isku gadaahu xaaraan weeye xagga ajashana waxaa laga wadaa ribada la yidhaha riba nasaa la yidhaahdo xaaraam weeye iidana jinsiga hala tacadidaa la yidhi marka shiika la yidhaahdo adyahari waxau dhahay ribanasa fi naqdi xaraamun au dhahay ribada la yidhaha ribanasa lacagta ayay xaaraam ku tahay waxaa lamid a ah dacaamka jinsigoodu markaasi haba tacaduduu leeyahy waayahay marka hadda ribada markii aynu ku noqono ribadu waxaa weeye waa muxaram sideedaba xukunkeeda muxuu yahay markii la yihahdo xaaraam weeye kitaabka iyo sunada iyo ijmaaca oo ummadda weeye qofkii banaysta ribada faman istaxallahu faqad kafara weeye qofkii ribo banaysta gaal weeye dadka ribada cunana damkooda ayaa soo arooray oo waxa weeye axaadiis fara badanoo aan la soo koobi karin ayaa ku soo aroortay oo nabigu waxau dhahay alayhi salatu salaam ilaahay waa lacnaday ribada midka cunaayo iyo midka waxa weeye u wasiilanaayo iyo midka qoraayo iyo midka ka markhaati kacaayo kulluhum fi lacnati sawaa lacnada way ku wada siman yihiin rasuulkeena alayhi isalatu salaam habeenkii laylatul wuxuu arkaa la yidhi nin oo webi dabaalanaayo oo dhiig ah ee markaasi nin kalena dhagxaan oo idiga xeebtiisa la fadhiyo kolkaasuu ina soo dabaasho ayuu idiga xeebtiisa imaanayaa ee dhiiggaa ninkaasuna dhagxaan ayuu haystaa dhagaxaas ayuu ku tuurayaa ayuu afka inuga dhufto afka ku jebinayaa gadaal ayuu haddana u cararayaa markau soo laabto ayuu haddana kusoo noqonayaa dhagaxiiu haddana afka uga jebinayaa tayjifiil markaasow nabiga waxaa dhihahay rasuulkeena alayhi salatu salaam tayjifiil ayuu su-aalay markaasow waxau dhahay midkaanu aaslu riba wey hibada kala cuni jira weye waribadu waxa weeye riba shay aad iyo aad u xun waa in la iska ilaaliyaa ribadu waxa weeye wax badan ayay soo geli kartaa mucaamalooyin fara badan ribo keenaayo ayaa jiro hadda suuqyaasha laga helaayo sida ribada la yidhaahdo ribada la yihahdo mar ribal qarliga la yidhaahdo ayaa hadda ku badan suuqda maxaa yeele qof ayaa imaanaya dhar ambase waxa weeye alaab shay ayuu maaratay oo madiic oo la gedaayo ayaa waxa uu leeyahay shaygan idaymiyu leeyahy waxa uu leeyahy markaa dayn kugu siinaayo doonka markao ku siinaayo ama markaan kugu siinaayo laba boqol ayaan kaa siinayaa laakiin haddaad lacag ka hesho wayta boqol iyo kontonaan kaa siiha xaaraan weeye taas iyadana ribal qarli yaa la yidhahdaa rasuulkeena wuxuu yihi alayhi salaatu salaam kula qarlin jara nafcan sawa riban ow dhah shay kasta oo waxa weeye amaah amaah kasta oo nafci soo jiidaysa waa ribow dhahay marka waxa weeye waxyaabaha noocaasa in layska yska la doonayaa dadka markaasi beeca ka shaqaysanaya oo mucaamalada ku shaqaysanayana waajib farlucayna hadda sharciga waxaa ku ah inay cilmulmucaamalo ay bartaan maxaa yeele cilmigaas waxaa weeye cilmulxaal uu ku noqonayaa shaygaad mar walba shaqadiisa aada hayso ama aad ku dhaqmayso cilmigiisa inaad barato waajibuu kuu noqonayaa haddii kaleentood caasim waad ku dimbaabaysaa marka hadda waxaa weeye ganacsiga waxaa iska galay dadaan aqoon sharciga ulahaynin oona cilmulmucaamalo aqoonin isla markaasina waajib farlucayni uu ku yahay marka alla wuxuu dhahay kuwa ribada cunaaya laa yaquumuuna kasoo quumi maayaan qubuurahooda ilaa kamaa ilaa qiyaaman qiyaam mooyaane oo kamaa sidiyoo kaleentooda yaquumu ladiisiyo uu soo qumo yataqabaduhu shaydaanu shaydaanku ou legday min almasi junuun ou ku legday qiyaamo markii lasoo bixiyo qofkaas ribada cuni jiray qabrigoo kasoo baxaya isagoo caloosha uma la weyneeyey hadba dhinac u dhacaayo oo marbadana u dilaamayo laa yaquumuuna kasoo qumi maayaan qubuurtooda ilaa kamaa sidii mooyaane yaquumu ladiisiyo uu soo qumo usoo kaco yataqabadhu shaydaanu shaydaanku ou legday min almasi waali ou ku legday qof waalan camal isagoo dhacdhacaayo calaa ru'uusi alkhalaa'iq ayaa lagu faleexaynaya dadka khalaa'iqda ilaahay oo maxtarka timi hortoodaa lagu faleexaynaya daalika kaasowda ilaahay oo ku degay hadda waxaa arrintaan u wacan ilahi wuxuu yidhaha daalika kaas biannahum bisababi annahum tagteedaysu ahaatay ayagu qaalii ay yidhaahdeen inamaa in kale mayne albaycu beecu mislo ribaa ribada masalkeeda u ahaaday daalika kaasowdha ilaahay biannahum bisababi annahum sababka ay ku ahaatay qaaluu ay yidhaahdeen inamaa in kaleeta maayane albaycu baacu mislu ribaa hooda masalkeeda u ahaay beec iyo ribadii markaasi waxa weeye ay isku mid ka dhigayaan xagga jawaaska weeye marka waxa weeye warkaan haadaa min cabsi tashbiiha la yidhi mubaalaqa ilaahay marka isagoo ku radinaya wuxuu dhahay wa axala allaahu alla waa xalilay albayca beeca ilaahay waa xalaaleeyey waxarama ribaa ribadana waa xarimay faman jaa-a ruuxay u timaada mawcidatan waano min rabbii xagga rabbigiisa uga timaado oo fantahaa ka joogsada cunidaada falahu waxaa u sugnaaday maa salafa wuxuu hormaray qabla nahyi weeye wa amarkiisuna amarkiisune ilallaahi ilaahi xaggiisa ayaa loo bandhigay waman caada ruuxu u noqda inuu hogada cuno asagoo ku shabahayo xagga xilliga beeca fa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waara w dha ilaahay wala fiirsa dhibaatada markaasi ay hobadu iska leedahay ilaahay wuxuu dhahay subxaana watacaala qofka waxaa sidaa loogu adaabaayo oo qabriga cadaabka ugaga bilaabanayo qofkane sida xadiidka nagu ahay qabriga haddii lagu cadaabo famaa bacdahu ashad weye wixii qabriga ka dambeeya mawaaqifulqiyama waa ka dhib badan waxyaabaha qabriga layskula cadaabo ayaa waxaa kamid ah ribada ayaa kamid ah dalika kaasow dha ilaahay oo waxa weeye ku dego kayfiyadaas foosha xun oy qubuuraha uga soo baxaayaan biannahum bisaabi annahum masaabkeeday ku aata ayagu qaaluu ay yidhaahdeen markii la yidhi arrintan maxaad u sameeyeysiin inamaa in kaleeta maayane albeecu beecu mislu ribaa ribada masalkeeda weeye ah, oo macnaha beeci xalaalnimo xilligiisi iyo ribadii isku si ka dhigaayan oo sida beeca loogu mucaamalo ribadana ugu mucaamaloonaya markaasaa beec iyo ribadiyaa isugu mid ah wal xaalow dha ilaahay waysaa leeyihiin axalla llahu ilaahay uu xalaaleeyey albeeca beeca beeca ilaahay waa xalilay waxarama ribaa ribadana ilaahay waa xarimay marka shay xaaraama oo ilaahay agtiisa laga xarimay iyo shay ilahay agtiisa laga xalaaleeyey inaad isku mid ka dhigto waa shay aad iyo aad u xun maxaa yale qofkaan wuxuu noqonayaa shaaric oo ilaahay kayrkiisa oo asaguna ilaahay dhinaciisa socdo mid eh, waxuu noqonayaa shariig ilahay la-ah ilahay wuxuu dhahay faman jaahu ruuxay u timaado mawcidatun waana oo waana ay soo gaarto min rabbii xagga rabbiisa ay kasoo gaarto waa markii ayaddaanu soo degta laga bilaabe oo fantaha ka joogsada cunidda uu cunaayo markaasi ribadaas falahu waxaa u sugnaaday maa salafa wixii hormaray nahyu hortiisa wixii hormaray ayuu iska leeyahay ilaan taas looma haysto hadde intaan ribadaa nabigaanu soo aroorin wixii lagu mucaamaloo jiray dadku maadaama diima aysan u imaanin waa loo afinayaa wa amruu amarkiisa ayuu dha ilaahi subxaana watacaala ilallahi ilah xaggiisa u ahaaday ilahay waa amarkiisa xagga cafiga uu yahay allah subxaana watacaala waa u cafinayaa ase yeesee waman caada ruuxu u noqdow ilaahay ilaa ajlihi ribada cunitaankeeda weye mushbihan lahu bilbaa fi lxilli asagoo beeca ku shabahaya xagga xiliga waman caada ruuxu u noqdowdh ilaahay fa ulaaika kuwaasowdh ilaahay namtiya jamc noqoto weeye fa ulaaika kuwaasowdh ilaahay asxaabu naari naarta asxaabteeda weeye hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraa weeye waa asxaabu naar owdha ilahi subxaana watacaala naartana way kuwaarayaan waarayaan maxaa yeele liistixlaalihim maa xarama allah waxay banaysteen ilaahay subxaanau watacaala walaxu xarimay banaysteen qof kastoo wuxuu ilaahay xarimo banaystane waa ku gaaloobayaa sidiisaba ma aha hadda ribada kaliya wax kastoo ilaahay xarimay qofkii baneeya qofkaasu gaal weeye waa shay muttafaq lagu yaha weeye marka arrintaas waa in la yska jiraa dad badanoo waxyaabo ilaahay xarimay xalaalka dhigaayo aadiyeynaayo ayaa la arkoo dhahaayo waxaanu aadi weeye war ha ku gaaloobina arrintaasoo iska ilaali ilahay eh, meel loo la tagaa loo baahan yahay addunyada waa laga tegaya fa ulaaika kuwaas asxaabu naari hadda haddii la yidhi naar asxaabteed weye naariyaa ku waara gaalaa ku waara marka taasaa ku caddaynaysa marka casharkeenu intaasuu ku ogyahay wallahi subxaana wataala aclam wasalaamu calaykum waraxmat llahi wabarakatu bismillahi araxmaan araxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxammadin waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون كلا إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر أجر إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا ببارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وهو كبل عوانيا aayadda todobaatan iyo saddexaad oo suuratu shucaraa ka mid ah ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeena aadii ugu dambeeyey qisadii nebiyullaahi ibraahim iyo qoomkiisa ayaynu ku dhex jirnay nebi ibraahim markii ay yidhaahdeen qoladiisii asnaamtii markuu ugaga warramay waxaanu soo gaarnay yidhaahdeen aabbaa'dayni oo sida annagu aanu samayayna samaynaaya oo sidaan asnaamta u caabudaaya markaasuu dhahay bal ka warrama waxaad caabudaysiin adinka iyo aabbaweygiinni horo kuwaasu aniga cadowkeegaa weeye mana caabudaayo hase yeeshee rabbulcaalamiin ayaan caabudayaa sidaas markuu dhahay wuxuu sifaynayaa rabbulcaalamiinki wuu sifaynayaa alladii ayuu dhahay alladii rabbaalcaalamiinkaasoo khalaqanii abuurow dhahay waxau dhahay ilaa laakine rabbaalcaalamiina caalamiinta rabbigooda kaas waan caabudayaa ilaahay subxaanahu watacaala keligiisa cibaadadiiwal ayuu ka wadaa alladii rabalcaalamiinkaasoo khalaqanii i abuuray oo fa huwa isagu yahdiini i hanuunaaya sifaadka ilaahay subxaanahu watacaala uu iska leeyahay oo markaasi cibaadada uu ku mutaysay ayuu u tilmaamayaa iyo waxyaabahan asnaamta ay aabudaayaan inaysan cibaado aysan mutaysanin markaasuu dhahay alladii rabalcaalamiinkaasoo khalaqanii i abuuray oo fa huwa isagu yahdiini i hanuuninaaya oo diinta igu hanuunaaya iyo qayrkeedoo masaalixda adduunye iyo aakhiro intabale weeye hadda diinta waxa loo hormarinaayo maqaamka ayaa maqaamu rabbi ahaa la yidhi marka waxa weeye diinta ayaa muhiimsan waxa ilaahay kugu hanuunsho diinta ayaa muhiimsan waladii rabba alcaalamiin kaasoo ayuu dhahay haddane huwa isagoo yudcimunii iquudinaaya oo wayasqiini iwaraabinaaya waladii rabba alcaalamiin kaasoo huwa isagu yudcimunii iquudinaaya oo wayashfayni i waraabinaaya wa idaa waktigii maridtu aan jiradane fa huwa isagu yashfayni ishaafinaya waladii rabalcaalamiinkaasoo yumiitunii idilaaya sida bacdiyada yuxyiini isoo noolaynaaya wuu dhahay markii aan jiradane waa midka ishaafinaayo weeye cid kale oo ilaahay ayna ku shaafi kartaay ma jirto waladii ayuu dhahay rabalcaalamiinkaasoo yumiitunii idilaaya sida bacdiyada yuxyiini isoo noolaynaya qiyaamo waladii rabaalcaalamiinkaasoo admacu aan damcayo rajaynaayo an yakfira lii inuu ii dhaafo khadii'atii gefkayga uu ii dhaafo yooma diini jaasinta maalinteeda an yakfira lii inuu ii dhaafo aan damcaayo khadii'atii khadii'adayda yooma diini jazaha maalintiisa uu ii dhaafo sidaas markuu dhahay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo sifeeyo oo saaf uu ku sheegay waxaa la yidhi nabiyullaahi ibraahim rajadiisa ayaa weynaatay raggiisa uu ka qabaa layidhi markaasuu ilaahay waxuu ka dalbayaa macaaliya alumuur umuurta mideeda saraysa ayuu ka dalbaaya khayr addunya iyo mid aakhiro ilaahay weydiisanayaa maxaa yeele ducadu sideedaba mustajaabo waxay noqonaysaa markii ilaahay sanihiisa la hormariyo ayaa markaasay mustajaabo noqotaa salliga nabiga ina la hormariyo oo maya sanaha ilaahay la hormariyo salliga nabiga lagu xijiyo markaasay ducadu mustajaabo noqonaysaa sida axaadiisa soo aroortay markii ilaahay intaas uu ammaanay ayaa markaa rajadiisu weynaatay kolkaasu wuxuu dhahay sida kan rabbigaa rabbi rabbigeeyo ayuu yidhi hablii ii hibay xugman xugun ilaahu ii hibay ilaahu xugun ii hibay waxa waxau ka wadaa cilmi ilaahu ii hibay waalxiqni ilaahay haleeshii ayuu dhahay bisaalixiina kuwa suusuubanne ilaahay haleeshii oo nabiyaashi aabba'deedii ee maaragtay nabiyaashii markaasi ka horeeyey ilaahay haleeshii waalxiqni haleeshii ayuu dhahay bisaalixiina kuwa suusuuban oo ambiyadii ilaahay markaasi annaga naga sii horaysay annaga iyo aaba'deenuba oo waxa weeye camalka ugu haleeshi weeye ama darajaatljanna saasuu ka wadaa layidhi wajcal lii ii yeel ayuu dhahay lisaana sidqin runta lisaankeeda ii yeel wajcal lii ilaahu ii yeelow dhahay lisaana sidqin waxa weeye lisaan oo runa weeye waa min ilaafati lmawsuufi lisifati waaye dikri oo xasana ilaahay ii yeel weeye waxay kamid tahaa yidhi min baabi tasmiyati shay biismi aalatii weeye oo waxa weeye lisaan oo run ah ilaahay iyeel oo sano oo xasana ilaahay iyeel ilaahayna waa ka aqbalay maxaa yeele wax kasta oo ahlul adyaan ahoo dhan nabiyullaahi ibraahim way ammaanayaan haddana wuxuu yidhi wajcal lii iyeel ayuu dhahay lisaana sidqin runtii lisaankeedii fil aakhiriina kuwa dambo fil kuwa dambo aladiina ya'tuuna bacdii ilaa yowmi alqiyaamati weeye waa sheegnane waxa weeye waxaa layidhi nabiyullaahi ibraahim wax kastoo adyaana asaga way ammaanayaan wajcalnii iga yeelow min warasati jannati naciimi nimcada jannadeeda kuwa dhaxlaaya mid kamida mida wajcalnii iga yeelow dha min warasati jannati naciimi nimcada jannadeeda kuwa dhaxlaaya mid kamida mida iga yeel oo ilaahayow jannada kuwa la siinaayo mid kamida mida iga marka mundarijan fiihi mid dhex gala weeye oo jumladeeda ilaahay ugu dar saas ayuu ka wada haalayey marka hadda nabiyullaahi ibraahim in markaasi rasuul ilaahay janno gelaayo waa shay macnaha go-anaa la yidhi taanuuna hadda su-aalnayaa mar waxaa layidhi waa tashriica layidhi waa jidayn marna waxaa layidhi tawaaluc weeye ilaahiisa u ahaa layidhi oo waxaa layidhi qofku asagoo kaamila ayuu haddana ilaahay kamaal weydiistaa wakfir u dhaaf dha haddana liaabiya aabbahay u dhaaf inahu aabbahay kaana wuxuu ahaaday min allaaliina kuwa baadiyooday mid ka mida ayuu ahaaday wakfid liabiyow dhahay amase liabiy aabbahay u dhahay inahu aabbahay kaana wuxuu ahaaday min allaaliina kuwa baadiyooday mid ka mida ayuu ahaaday masalanba waxaa weeye waa inaad ka tooba aqbashaa weye oo aad u dhaaftaa laakiin arrintan waxay eedaa layidhi intaysan u caddaanin adow ilaahay inuu yahay saan ku soo mari jirna suuratu balaa waa kawdha ilaahay wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiihi ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falamaa tabayana annahu caduwun lilaahi tabara'a minhu waa kaanan ku soo maraynay suuratu maryam waa kawdhahay saastakfiru laka rabbii inahu kaana bii xafiya tii u oofiyey laakiin markii uu ogaada cadow ilaahay inuu yahay waa sabiri noqday kawmada ilaahay u tuugaana waa midda tan oo hadda ilahay uu ku sheegaayo walaa tukzinii hayhoojinnow dhah ilaahayow ilahu hay falleexaynin yooma maalin yubcasuuna dadka la soo bixinaayo walaa tuxzinii hay hoojino hay falleexayn buu dhahay ilaahay ceebtayda ha faydin ayuu dhahay bayna khalqika khalqigaaga dhexdiisa maxaa yeele ceebtaada khalqiga dhexdiisa in lagu arkaa waa dhib badan taa weeye arrintaa marka tawaalu ay ka tahay nabiyullaahi ibraahim amase haddii la fiiriyaa layidhi tajwiiska oo caqliga ayaa saasu keeni kartaa yidhi maxaa yeele mudiica in la in la cadaabaa layidhi waa jaa-is xagga caqligaa la yidhi xagga sharciga maahaa la yidhi marka laakiin sida horaa raajixoo tawaaloc ayay ka tahay walaa tuxsinii ilaahay falleexaynow dhahay yooma maalin yubcasuuna dadka lasoo bixinaayo khalaa'iqda ilaahay laisu keenaayo weeye ilaahay wuxuu ka yidhi marka arrintaas yooma maalin weeyow dha ilaahay yoonka marka dadka lasoo bixinaayo laa yanfacu maalun maal aysan anfacaynin walaa banuuna wiilalna waxba aysan anfacaynin maalintii baa ilaahay ka warramaa marka alla wuxuu dhahay yooma yoom weyowdha ilaahay yoomka dadka la soo bixinaayo laa yanfacu maalun maal uusan anficaynin walaa banuuna wiilalna axad aysan anficaynin wiil iyo maal waxba aysan taraynin ilaa laakiin ayuu dha ilaahay man ata allaaha qofkii alle ula yimaada biqalbin qalbi qalbigaasoo saliimin nabad galay kaas waxa weeye maal iyo awlaadiyay anfacaya qofkii qalbi saliima maalinta qiyaamo la yimaado oo shirki iyo macaasi ka nabad gala ee waxa weeye sidaas awlaadiisa way anfacaysaa maxaa yeele qofka mu'minka awlaadiisa ah, way anfacaysaa haddii ayagana ilaahay saalixiin uu ka dhigo mu'miniin ay yihiin maalkiisuna waa anfacayaaho maalka waxaa weeye mar haddii daacada ilaahay uu ku bixiyo oo wujuuda ilaahay raalli uu ka yahay uu ka kasbo kuna bixiyo waxa weeye maalkiisaas waa anfacayaa ee hadda markaa waxaa looga jeedaa kuwaan waxba anfacaynin kufaarta weeye hadda yooma laa yanfacu maalun walaa banuunada waxaa iska banaan inay ka mid ahaato min kalaami ibraahim weeye oo markaasi laga bedelo kii ka horaysana waa iska banaanta iyadana ilaa baana shifnaha waa munqadica ah la yidhi ilaa laakine man ata allaaha qofka alla ula yimaado biqalbin qalbi qalbigaasoo saliimu nabad galay inahu yanfachu dalika weye kaasi wuu anfacayaa ilaahi wuxuu subxaana wa tacaala wa uslifat iljannatu jannadu waa la dhoweeyow dha ilaahay qiyaamadu markay dhacdo xaaladdu siday noqonayso ayaa ilaahay subxaana wa tacaala uu ka warramaya marka alla wuxuu yihi subxaana wa tacaala wauzifat iljannatu jannadu waa la dhoweeyey dha ilaahay lilmuttaqiina kuwa mutaqiinta oo alla ka baqayo ayaa lagu dhoweeyey dhaweyntaan hadda qurbi oo waxaa weeye oo xisya weeye oo way arkaayaan baa layidhi mawqifka ayay ku arkaayaan waxayna garanayaan waxa nimcada nimca ah oo jannada dhexeeda ku sugan markaasaa waxaa waxaa filaaya albahja wa surur weeye iftiin iyo waxa weeye farxad weeye maadiga waxa looga cabirane waxa weeye litaxaquq alxusuul weeye ama litaxaquq alwuquuc weeye arrintaas oo dhacaysa iyo xaqiiqa ah weeye alla markaas wuu dhahay wusifat iljannatu jannadu waa la dhoweeyey dha ilaahay waa lasoo dhaweeyey jannadii yaa loosoo dhaweeyey dhoweeyey lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaayo qofka taqiga ah ayaa jannada gelaya waburizat iljaxiimu jaxiima waa la daahiriyow ilaahay lilghaawiina kuwa baahiyooday ayaa loo daahiriyey oo waxaa loogaga dhigay mid baadisa ah oo daahiraa oo indhaha ay ku hayaan maca maa fiiha min anwaaci alcadaab weeye ayagoo wixii anwaacu ah lcadaab oo noocyaasha cadaabkaa ah oo ku jirana ay u jeedaana layidhi ayadana markaas waxaa ku dhacaaya xumaan ayaa ku dhacaysa iyo buug aada iyo aad u fara badan weeye waxayna yaqiinayaan inay naartaas ay ku dhacayaan fadanuu annahum waaqicuhaa walam yajiduu canhaa masrifa waataan soo mari jirnay waqila lahum waxaa loo yidhi o dha ilaahay oo loo leeyahay calaa sabiili tawbiiq way yidhi oo la haydaataynaayo wa lahum waxaa loo leeyahay o dha ilaahay iina maakii aaway kuntum ad ahaateen tacbuduuna kuwa aabuda oo min duuni illahi ilahi qayrkiisa aawan waxaad aabudi jirteen oo asnaamahay hal hee yansuruunakum maydiin gargaaraayaan oo cadaabka alla maydinka daafacayaan wa qiila waxaa loo dhaha o dha ilaahay lahum ayaga iina maakii aaway kuntum ad ahaateen tacbuduuna kuwa caabuda min duunillaahi way sokadiisa hal yansuruuna ma idin gargaarayaan oo cadaabka ma ka daafacayaan oo amase yantasiruuna ma gargaarsanayaan ayagu oo naftooda cadaabka ma ka daafacayaan laa weye ilahi wuxuu yidhi subxaana wa tacaala fakubkibuu waa la ridowdha ilaahay fakubkibuu waa la ridayow dha ilaahay fiihaa naarta ayaa lagu riday hum ayaga iyo walgaawuuna kuu daadiyeyowdha ilaahay fakubkibuu waa la ridowdha ilaahay fiihaa fi naari hum adiga ilaahay macbuudiintii iyo walqaawuuna kuu baadiyooday oo caabudaay weye iyo wa junuudi ibliise ibliis junuudiisowdha ilaahay adbaacdiisii iyo wixii adeecay weeye oo dunya insile ajmacuuna dhammaanow dha ilaahay iyo wa junuudi ibliisow ilaahay ibliis junuudiisow dha ilaahay ajmacuuna dhammaan qaaluu waxay yidhaahdeenow dha ilaahay qaawidiintii wal xaal hum ayaguna fiiha naarta dhexdeeda yakhtasimuuna kuwa ku doodaaya yihiin ayaga iyo kuway caabudeen tallaahi ilaahay yaan ku dhaaranaye in kunna intaan mukhafafatu min asaqiyati iyo isinkeeda waa maxduuf weeye inahu sha'nigu kunnaa waxaan ahaynay lafii dalaalin baadis oo ku sugan mubiin oo cadaan ahayn qaaluu waxay yidhaahdeen ow ilaahay wal xaal hum ayaguna fiihaa naarka dhexooda yakhtasimuuna kuwa ku jeedayo yihiin tallaahi ilaahay yaan ku dhaaranaye in kunnaa waxaan ahaanay lafii dalaalin baadi kuwa ku sugan mubiin oo cad ayaan ahaynay id waktiyaana baadi ku sinaynay nusayiikum aa idinla simaynay birabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda markaan rabbulcaalamiin idinla simi jirnay ee idinla aamuli jirnay markaasaan baadiyasnayn saasay leeyihiin wamaa lanaa mana la lumin oo hanuunka nagama lumin ila almujrimuuna kuwa mujrimiintaa mooyaane ayay leeyihiin wamaa alla lanaa nama lumin ila almujrimuuna mujrimiinta mooyaane ashayaadiin weeye oo waxa weeye ayaga ayaa markaasaana libiyo macaasida noo simeeyey markaasaan ku dayana saasaana ku baadeynay famaa lanaa annaga nooma sugnaanin bay leeyihiin min shaaficiina kuwa shafeeca haddii kufaar aanu nahay wax shafeeca nooma sugnaanin famaa nanaa nooma sugnaanin famaa lanaa nooma sugnaanin ayay leeyihiin min shaaficiina kuwa shafeeca wax shafeeca annaga nooma sugnaan sida mu'miniinta oo kale oo u shafeecayso u shafeecayso mu'miniinta ayaga dhexdooda u shafeecayaan walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin xamiimin oo maaragtay waa qariib ah oo markaa arrintooda ay miri ku hayso oo wax ka qabanayo intaas ma haysano saasay maalinta qiyaamay ku calaacalayaan walaa sadiiqin saaxiibna nooma sugnaanin xamiimin oo qariib ah sadiiqi waa la ifraadiyaa layidhi shufacadina waa la jamciyaa layidhi waa likasrati shufacaai fi lcaadati shufacada ayaa caadada ku badan baa layidhi laakiin saaxiibku waa yaryahaa layidhi habiinkuna waa qariibkaa layidhi waxaa laga soo qaatay xaamatu fulaan waxay dhihi jireen carabtu xaamatu fulaan macnaha ninka khaasadiisa ay ka waraan oo khaaliska u ah ahweeyey waxaana ayibaayo sida markaasi jaalinku u fasiraayo sadiiq oo yahimuhiy murjinaayo amarkeenu sadiiq waxay ka wadaanaa layidhi ma jiro amarkeenu uu murjinaayo weeye walaa sadiiq way leeyihin mawdha ilaahay saaxiib nooma sugnaanin xamiimin oo markaasi waxa weeye qariib ahoo arrinteenna dhiig ay ku hayso oo danteena wax ka qabanayana gacan ku nahayna saasay leeyihiin falow ana lanaa noo sugnaateena ayuu leeyihin owdha ilaahay karratan noqosho falow ana lanaa noo sugnaateena karratan noqosho adduunya aan u noqonno oo fa nakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa rumeeye kuwa kamid aan ahaano fa nakuuna aanu ahaano min almu'miniina kuwa rumeeye kuwa kamid aan ahaano leyda meesha waxaa weeye litamani weeye nakunana markaa daawyaday noqonaysaa ilaahay wuxuu yihi ina fii dalika kaas lasoo soo sheegay ilaahay ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo sheegay la aayatan aayad ayaa ku suganow ilaahay ah, waxa weye qisada nabiyullaahi ibrahim iyo qoomkiisa weeye la aayatan aayad ayaa ku suganow ilaahay cido ayaa ku suganow dhahay qofku doonaayo inuu wax ku arko oo ku cibro qaato weeye waxyaabo weyn baa ku suganow dhahay alla subxaana wa tacaala ina fii dalika almadkuuri kaa lasoo soo sheegay ilaahay laayatan aayad ayaa ku sugan wamaa kaana ma ahaanin asaruhum badankoodu mu'mina mu'miniin aysan haynin qoomu ibraahim ilaahay wuxuu yidhi agsarkoodu mu'miniin aysan haynin waina rabbaka rabbigaagu wa yidhi ilaahay lahuwa rabbigaagu alcasiisu allihii qaaliga weeye alraxiimu allihii naxariiso weeye waina rabbaka rabbigaagu lahuwa rabbigaagu alcasiisu allihii qaaliga weeye alraxiimu allihii naxariiso weeye halkaas marka waxaynu wabaxnay qisadii nabiyullaahi ibraahim qase cusub ayaynu meeshaan ka gelaynaa nabiyullaahi nuux iyo qoomkiisa ayaynu meeshaan qasoodi ka gelaynaa ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala kadabad way deeni sawdha ilaahay qoomu nuuxi nuux qoomkiisi almursaliina kuwii la diray hadda waxaa weeye nabinu waxay beeniyeen markaasaa waxaa weeye mursaliintibaa laga cabiraa la yidhi yeele rusushu waxay ku shirkoogaan xagga imaashada tawxiidka ay la yimaadeen ama waxaa laga wadaahaa la yidhi nabi nuux muddo aad iyo aad u dheer ayuu dhexdooda ku nugaay waatawdha ilaahay falabisa fiihim alfa sanatin ilaa hamsiina caama waa uu ku nugaay konton kun oo sano oo waxa weye waxaan dhihi lahay alfa sanatin kon waxau ku nugaay kun sano oo waxa weeye konton la falabisa fiihim alfa sanatin dha ilaahay ilaa hamsiina caama sagaal boqol iyo konton sano weeye marka maadaama muddadu ay saasu dheer tahay ayaa waxaa laga cabirayaa rusul dhamo oo jamaca laga cabirahaale marka wuxuu ka dhigan yahay kaanahu rusulun isagoo rasul ah weye taaniisul qoomkuna waxa weeye xagga macnihiisa weeye a saas ayay noqonaysaa weye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala kadaad way beenisow dha ilaahay qoomu nuuxin nuux qoomkiisow dha ilaahay almursaliina kuwii la diray ii beenisay nabi nuux qisriisi meelo badan soo marnay iyo nabi ciisa abdulkafaar la dhihi jiray nuuxna laqabkiisa wahay horaan u soo marnay ah, id waqti ayuu beeliyoonay dha ilaahi subxaanahu wa tacaala qaala lahum oo u dhahay akhuuhum walaalkooda walaalkooda waxaa loola jeedaa xagga nasabka ee diinta macan weeye id waqti u ilaahay qaala lahum oo u dhahay akhuuhum walaalkooda nuuxu nuux ah alaa tattaquuna sow alla ka cabsamaysiin alaa tattaquuna sow alla kaga baqaysiin istifaamkaa waxaa weeye amar weeye ilaahay ka cabsada weeye alaa tattaquuna sow alla ka cabsamaysiin ilaahay ka baq ayuu dhahay inii anigu lakum idinka waxaa idiin ahay ayuu dhahay nabi rasuulun ku la soo diray ayaa nahay amiinun oo la aaminay oo risaalada loo aaminay inii anigu lakum idinka waxaan idiin ahay rasuulun ku la soo diray amiinun oo la aaminay risaalada loo aaminay sidaas ayaan anugu ahayay ilaahay ka baqa fattaqullaha alla ka cabsada ayuu dhahay wa adiicuuni anigana adeeca fattaqullaaha ilaahay ka baqow dhahay waadiicuun anigana adeeca waxaa idin faraayo wey oo ilaahay tawxiidkiisa weye daacada ilaahay aan idin faraayo iyo tawxiidka alle aniga igu adeecu dhahay wamaa asalukum ayuu dhahay nabi nuux idin su-aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajir ku weydiisan maayo oo risaaladan idin soo gaarsiinayo ijaaro iwasiya anigu idin dhihi maayo maxaa yeele ijaara waxaa laga yaaba meesha hadday soo gasho in dadka arrinta ay ka coslaato markaasuu dhahay wamaa as'alukum idin su'aalan maayo calayhi calaa tabliiqi risaalati risaalada gaarsiinteeda min ajrin ajir idinku su-aalan maayo waa maxay in ashriya maa ashriya aniga ajirkaygu ma ahan sawaydaygu ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkooda maahe in ashriya ajirkaygu ma ahan ilaa calaa rabbi alcaalamiina caalamiinta rabbigooda korkooda mooyaane ilaahayga rabbulcaalamiina asagaasaan ajirka doonayaa oon ijaaro ka rabaa weye fataqu llaha ilaahay ka cabsadaw dhahay ilaahay ka cabsada waa adiicuuni anigana adeeca hadda waxa loo soo celinaya fattaqullahdan waxa weeye waa ta'kiid weeye waa laysku adkaynayaa taqwada ilaahay baa laysku adkaynayaa maxaa yeele haddii dadku taqwo aysan lahaynin amar ilaahay qaadan maayaan maxaa yeele taqwadaaba waxay tahay imtisaalu awaamirilaahi wasinaabu nawaahihi awaamirta ilaahay oo la fartoomo waxa ilaahay reebaayo oo laga haro ayaaba taqwadu ay tahay markaasuu dhahay alle fattaqullaha ilaahay ka cabsada wa adiicuuna anigana adeeca sidaas markii ou dhahay qaaluu waxay yidhaahdeenow dha ilaahay aniinuu laka miyaanu kuu rumaynaynaa nuuxow wal xaal ittabacaka ay ku raaceen alardaluuna kuwa hooseeyey oo liitay ay ku raaceen oo dadkii sufaladahay oo wax magaratadahay ay ku raaceen seen kugu raacaynaa ilaahi wuxuu yihi subxaana watacaala qaaluu waxay yidhaahdeen anuuminu laka miyaanu kuu rumaynaynaa qowlkaaga wal xaal ittabacaka ay ku raaceen alardaliina kuwii hooseeyey oo markaasi asaafushahay ay ku raaceen seen markaasi waxaweye kugu rumaynaynaa marka hadda arrintan waxaa la yidhi waxay ka mid tahay caqli xumadooda weeye iyo ra'yigooda faasidkaa weeye maxaa yeelay fuqaradi oo raacday nebiyullaahi nuux ayay waxay ka dhigeen wax ka mancinaysa iimaankooda waxaa markaasi waxa weeye ay arrintaasi dana ku ishaareen raacitaankoodu inuusan markaasi ahay uusan ahaynin oo waxay yihahdeen nimanka kan oo dhacay ku raaci mayna nuuxow fuqarada nabiyullaahi nuux raacday waxay ku ishaarayaan itibaacooda ay raaceen nuux inaysan khaalifin iyo sida aysan hayn oo mid ilahay wijigiisa aysan haynoo dhamac ay ka qabaan in nuux ay wax ka helaan adduunya ay saas raaceen oo ay leeyihin nimankan raacidda ay ku raaceen dhamac adduunya weynayaane waa dhamac adduunye ee waxa weye wax kala ma ahayn leeyihin ilaahaasa ku beeninaaya dadkii alaadisha ayaa ku raaa yidhaahdeen asufala weye kalxaakati wal asaafisati ahi waxay ka wadaan baa dadkii dharka samaynaayey iyo markaasi dadkii oo waxawey yidhaahdeen oo kabaha tolaayay dadkaasaa ku raacay oo dadka markaasi ayagu ay markaasi ay liidaayaanoo liidnaashada u arkaan dadkaasaa ku raacay leeyihiin marka annagu saan kugu raacayna ma jirta weeye dad oo qiimo leh oo magacda kuma aysan raacin kuwaasaa ku raacay leeyihiin waay ka wadaan fuqarada iyo dacafada weeye hadda dadka noocaana waxaa u wacan baa layidhi iimaanka inay u degdegaan ba layidhi ayaga waxaa yalada cawaa'iqdoodaa yaraa layidhi waxyaabaha markaasi ee ku tacalluqa oo ka shaqaynayaan iyo howlaha ku dhirirsan ayaa aada i aad u yaraa baa layidhi maxaa yeele ayagu riyaaso kuma jiraa madaxtinimo kuma jirtaa layidhi kanaadnimo inama haystaanoo xoolo kale celin maayaan arrintaas marka waxay keenaysaa in markaasi waxa weeye ay ayagu u fuudaato inay nabiga ilaahi raacaan iyo mu'miniintaba dadka waxaa weeye ayagu riyaasada haysta hadda qaninimada haystana waxay ku dhalinaysaa inay taagaan waxa weeye oy wax raacaanoo ayagu ay noqdaan taabiciin kaasay kafintaagayan oysan ogolaynin marka waxa weeye xoolo iyo maaragtay ah, madaxtinimo ilaahay daacadiisa kuu diidaysaaho waa khasaare iyo hoog weeye taas marka sidaas markay dheereen qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi nuuxow dha ilaahay wamaa cilmii aniga ogaalkeygu muxuu yahay Ah, ayu cilminii weeye cilmiyo igu sugnaaday wamaa cilmi aniga ogaalkaygu muxuu yahay bimaa shayna aan ku cilmi lahaanayo kaanuu ay ahaadeen dadkaanu ya'maluuna kuwa camal fala macnaha wuxuu ka wadaa aniga camalkooda maxaa iga saaray wamaa cilmii aniga ogaalkaygu muxuu yahay maxaan ka doonaya inaan ogaado bimaakii kaanuu ay ahaadeen yamaluuna kuwa camal fala in xisaabuhum maa xisaabuhum xisaabkoodu ma ahan buu dhahay ilaa calaa rabbi rabbiguu korkiisa mooyaane ilaahay subxaana wa tacaala ayaa xisaabaya in xisaabuhum maa xisaabuhum xisaabkoodu ma ahaanin ilaa calaa rabbi rabbi uu korkiisa mooye ilaahay waa xisaabaya isagaa jaasinaaya aniga waxaa weeye ogaalkooda wax iga saaran ma jirta weye low tashcuruuna haddaad garanaysiin o haddaa arrintaas garanaysaan haddaa arrintaas garanaysaan anigu uma dagaasheen weye nimankaas waa ku raacsan uma dhacdeen weye wamaa ana anigu manigu hayuu dhahay haddane bibaaridil mu'miniina mu'miniinta mid burinaaya ma wamaa ana anigu mayahi ayuu yidhi haddana nabi ilaahi nuux bibaaridil mu'miniina mu'miniinta mid burinaayo anigu ilaahay mu'miniintiisa ma burinayo wey arrintaa wayda ka taa layidhi markuu ka faahfahmaa layidhi dalabka ay ka dalbaayaan mu'miniinta inay darjeeyaye waa sidai waxay lamid tahaa layidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qorashay u su-aalataa layidhi inuu booyo magaalida iyo dadka fuqarada weeye saadda ka hor aanu kusoo marnay sawnusuulka aayadda eeday walaa tadrib ladiina yadcuuna rabbahum bilghadaati walcashiyi aayaddaas sidaanu kusoo mari jirnay marka waxa weeye dadka dugaadaahu waa isku nabda waa isleeyihiin isku si macnaha isla weynin iyo isla qabweynina ku jira maxaa yeele ayaga adduunyadaas iyo manaasibta ay ka haystaan ayay iskuwaweyn yihiin kolkaase waxaa weeye wixii ayagu aan waxhaysanin oo fuqara ah oo saas xagga adduunyada lucafada u ah ayay waxay u arkaayaan walaxaan qiimo aan ku fadhin waxa ay haystaane waxba uma arkaan markaasay xaqirayaa weye arrintaasaa marka waxay gaarsiinaysaa ilaahay daacadiisa inay ka tagaan oo ay markaasi raxmadda ilaahay ay ku qadaan oo waxba markaasi ay noqon waayaan taasaa ka mancinaysa marka marka adduunyadu saasay dhibaato badan tahay oo qofkii la siiyaaho saasuu ugu dhibtoonayaa nabiyullaahi nuux isaguna uu ka istaago aniga maxaa ogaalkeeda iga galow dhahay oo aan ogaayo waxa ay camal falayaan xisaabkoodu ma ahan ayuu dhahay ilaa calaa rabbi rabbiga korkiisa mooye ah, xisaabka waxa weeye ilaahay baa xisaabkiisu ilaahay baa xisaabkooda oo dushiisa yahay allah xisaabaayo weye ilaahay jaasinaayo anigana shuqul ku melhi weeye haddaad garanaysaa arrintaas haddaad garanaysiin marka waxa weeye aniga hay u aabayn ayuu dhahay haddana wamaa ana bidaaridilmu'miniin u dhahay anigu mihi mu'miniinta mid burinaayo in anaa maa ana anigu mayahay ayuu dhahay ilaa nadiirin ku digaayo mooyaane murin oo digdiis ay caddahay in ana ma ana anigu ma ihi ilaa nadiirun gudbigaayo mooyaane miyagoo digdiisay caddahay aniguo andiga haw dhahay qofku waxa weye rumeeyana jannau gelayaa qofkuu u kufriyane naar ayuu gelayaa weeye sidaas markuu dhahay mawqifkooda ilahay noo sheegayaa waxyaabaha markaasi nabi waxay igu jawaabayaan isaga yeeshee casharkeena dambo ayaan ku bayani doonaa casharkeenase intaasuu wuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu